بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fasalkii lixaad waxaan ku dhex jirnay cunwaankii ahaa cizat اlculamaa marka meesha musanifku wuxuu leeyahay raximah اllahu wamatic basaraka wabasiirataka biqira'ati الtaraajimi wالsiyari liأئmaة madow ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية يعني وحكسو هذا لي قيمين تعلمك لقيميه وضد يعني علمك أكتيس inaanan lala aadin arrintaas ayaana soo arkaynay ee qofkii cilmiga uu ka maqan yahay oo khayrka doonayo in qofkaas la gaarsiiyo cilmiga laakiin aanan la dullaynin oo meel daliila aanan cilmigii la dhigin yacni dadka madaxda albaabadooda inaadan istaagin iyo irdahooda inaadan u tamalluqin masaa-ishaasaan ka soo hadlayn marka wuxuu leeyahay masaaishaas aan ka soo hadlay waxaad ka arki kartaa haddii aad u noqoto taraajinta a'immadeennii waaweyneyd ee naga hormaray iyo kutubtii taariikhdoodii ahayd markaad u laabato wax badan baad ku arkaysaa buu leeyahay wamati u raaxee basaraka araggaaga indhahaaga wabasiirataka iyo caqligaaga iyo qalbigaaga waxaad ugu raaxaysaa biqiraa'ati ataraajimi wasiyar taraajimta oo kutubaha culammada loo tarjamo oo taariikhdooda laga warramo wey iyo wasiyari siiradoodii dhaqankooda sida uu ahaa kutubtaas akhrinteeda yacni taraajimta iyo siirooyinkaasoo lia'immatin imaamiyaal u sugnaatay aimado madow tageen aimo horeeyey oo tegey dadkii naga horeeyey oo aimatu salaf iyo dadkeennii hore tarajimtoodii akhrinteeda aada akhriso qalbigaaga iyo indhahaagaba ugu raaxee tara waad arki fiihaa kutubtaas taraajimta iyo siyarka akhrintooda dhexdeeda waxaad ku arki badla nafsi nafta bixinteedii oy bixiyeen fii sabiili hadihi alximaaya ilaalintaas iyo xifdinta oo diinka iyo cilmiga la xifdiyo wadadeeda ayaad arkaysaa sida ay naftooda ugu bixiyeen yacnii inay qiimayn jireen cilmiga inayna abwaab asalaatiin aysan tegi jirin inaysan abwaab alaqhniyaa aysan daba ordi jirin inaysan fataawo iyo maaragtay dabacsan iyo xukun iyo maaragtay wax la mid ah dartood aynan u samayn jirin baad ka arkaysaa weeye wax aad iyo aad u qiimo badan yaa markaa taraajimta akhrisa ka arki buu laa siyamaa maalba ma kumaba sii jiraba man qof jamaca kulmiye mulan yacni taraajimtii buu u jeedaa man jamaca kutubtii kulmisay mulan yani mul waa jamcu mihaalin tusaalooyin aad u qiimo badan iyo maahmaahiyo badan kulmiyey fii hada shanigan oo يعني في سبيل حماية هذه الحماية أما في سبيل بذل النفس كبحيي إن النفتو ذي علمي أي كإلاليان كتبت دحلي ذبات كو أركيسا كتب فربضان ومثال لي تسالوي بدن له ayaad arki buu leeyahay markaasuu dhowr kitaab kaaga soo qabanay saddex kitaab buu noo sheegay wuxuu yidhi mithlu kitaabi min akhlaaqi alculamaa kitaabka la yidhaahdo akhlaaq alculamaa akhlaaq alculamaa waxaa ka mid ah kitaab la yidhaahdo oo uu leeyahay maxamed ibnu sulaymaan ninka la yidhaahdo raximah llahu tacaala uu leeyahay sheikhaasi wa kitaabi الإسلام بين العلماء والحكام وكتاب الإسلام كتاب اللي يراهده الإسلام بين العلماء والحكام culamada iyo xukaamta waxa u dhaxeeyo yani siday ahaan jireen culammadu inay abwaabu salaadiin ka fogaan jireen iyo wixii lamidka ah ou leeyahay kitaabkaasi licabdilcasiiz albadri raximah llahu tacaala yani sheekhaas cabdilcasiiz albadri la yidhaahdo uu alifay isagana waxa markaad akhriso amthilooyin tiro badan baad ku arkaysaa buu leeyahay sida min akhlaaq alculamaada tusaalooyin badan aad uga helayso iyo kitaabi manahiji alculamaa fi al-amr bil-ma'ruf wan kitaabka magaciisa la yiraahdo manahij al fi al-amr bil-ma'ruf wan wadada ay culamadu mareen manahij wa wadooyin wa jam'u minhajin wal-minhaju at-tariiq la yiraahdaa ay u mari jireen fi amri bilmacruuf wanahy can lmunkar khayrkoy dadka faraan iyo munkarka ay dadka ka reebaan duruqdii ay u mareen sida ay ahayd kitaab ka hadlayo uu leeyahay lifaaruuq saamiraai shiikha la yidhaahdo faaruuq asaamiraa'i la yidhaahdo uu leeyahay kutubahaas yani maalba maba siilahou leeyahay kuwaasoo kale kumaba jiraan maxaa yeele aad u qiimo badan ayay kulminayaan وأرجو وحان رجينيا أن ترى إناد أرك الدونتو أضعاف ما ذكروه علماء سدح باهي أن سوى شيقني كتبته داسي وحي أي كشيقين وحي شيقين لاب لاب كود إن كبضا إناد كو أرك الدونتو من رجينيا في كتاب عز عزة العلماء كتابك لله عزة العلماء نحن سأتكو أرك الدونتو يسر الله إتمامه وطبعه ilaahay ha fududeeyo oo ha yasiro dhamaystirkiisa oo kitaabkana dhammaystiro iyo taabacidiisa oo la nashriyo la taabaco ilaahay ha dhamaystir marka kitaabkan cizat alculamaa shiikha laftiisa iska leh yacani sheekh bakar abu zayd ayaa iska leh marka waana kitaab markaas markuu kitaabkan alifayey oo gacanta ku hayay oo uuna dhammaystirin welina la taabicin ayuu ahaa marka wuxuu leeyahay kitaabkan aniga aan alifayo wali dhamaystirneen allah dhamaystire yani dhexdiisaad waxaad ku arki doontaa culammadaa waxay soo sheegeen amilo adcaafteed ah ayaan ku sheegi doonaa buu wax tiro badanaan ku sheegi doonaa waqad kaana alculamaau yulaqinuuna tullaabahum waqad kaana alculamaau culammadu waxay ahaayeen dadka ahlucilmiga ahaa yulaqinuuna tullaabahum ardaydooda kuwa u laqino xifda qasiidati ljurjaaniyi wadaadka jurjaani la yidhaahdo loo nisbeeyey qasiidadiisa xifdinteeda ay xifdiyaan ayay culummadii ardaydooda ay u laqini jireen ay bari jireen yani jurjaanigi kee weeye waa caliy ibni cabdilcasiis sheekha caliy ibni cabdilcasiis la yidhaahdo oo dhintay sanadkii saddex boqol iyo sagaashan iyo labadii hijrada nebiga markii ay ahayd raximahu llahu tacaala ilahay ha u naxariiste kamaa najiduhaa sida aanu u ogaan doonon u heli doonno aan ugu ogaan doonno cinda cadadin min mutarjimiihi yani dadka caliy bni cabdilcasiis oo jurjaani la u tarjamo taariikhda u sheegaahi agtooda sidaan uga heli doonno qasiidadaasi weeyaan qasiidadaas nimankaasa u tarjamo culammadii u tarjamtay cali bn cabdilcasiis ayaa kutubtoodii ay uga tarjamayeen bay qasiidadiisa ku dhex sheegeen weeyaan wa malacuhaa qasiidadaasna waxay u bilaabanaysay sida tan saan soo socotuu ka hadlaya marka intaanan qasiidada gaarin waxaa weeye kutubtan oo kutub taraajim la yiraahdo intan keliya ma aha oo shiikhu saddexdan kitaab uu sheegay midkan asagu alifi doono ma aha kutubta taraajimta taraajim siyar kutub aad u badan bay maarata culimadu ka alifeen waxa kamid ah sida sheekh Nuuthaymin uu noo sheegay kitaabka rawdatul uqala li yiraahdo al-imam al-busti uu leeyahay oo kitaab runtii aad iyo aad maartay haba yaraade aad u qiimo badan oo weyn oo faa'iid fara badan la uu yahay waxa kamid ah yaani maartay kitaabka siyar aclaam nubala oo aad garanaysaan imaam dahabi uu leeyahay ayaa ka mida yani kutubtaas weliba siyarka ayaa maaragtay yani ka waasacsan kulligood waxaan hadda waa kutub mukhtasaraada yaryara wey sida uu shiikhu qaar ishaari doono sheekh ibnu cuthaymiin oo kale saddexdan kitaabo uu sheegay sheekh bakar wuxuu leeyahay ama maa dakarahu sheekh bakar bacduha iطalacna calayha kutubta qaar kamid saddexdaahi waanu aragnay qaar kamid ah وبعضها لم نطلع عليه لم نطلع عليه بعضها اطلعنا عليه قال كود وان ارغني وبعضها لم نطلع عليه kuwa kalena maba aanan arag wasu sheegayo laakiin wuxuu leeyahay laakiin bacdaha mukhtasaran mukhtasarun jiddan wa kuwad kutub aad loo gaagaabiyo weeyaan oo la istafid la istafid al insaan minhu kathira faa'ida insaankana faa'iido badan uusan ka helaynin laakiin wuxuu dardaarmaya uu leeyahay siyar aclaam annubala kitaabkaasi alimaam shamsudiin adahabi uu leeyahay waa kitaab aad u faa'iido badan oo qofkii rabo aclaamtii waaweyneed ee muslimiinta soo martay ee dadkii horeeyey iyo dhaqankoodii iyo siyartoodii min asaxaaba ka soo bilow ilaa qarnigiisa laga soo gaaro ayuu ka hadlayaa sheekhaas raxmat ullaahi calayh baynamaa uu ku dikrinayo qaarkood dad maaragtay oo iska tarjamo ay tahay dad ahlu bidca bidca loo nisbeeyo kale u tarjamaynaya qaar sandaqa loo nisbeeyo zanaad zanaadiqa ah oo maaragtay ayuu u tarjamaynaya haba ku jirto laakiin kitaabkaas waa kitaab aad u qiimo badan weeyaan yani taqriiban isagoo matbuuca dabacaad kala duduwan uu leeyahay yani ilaa lix iyo labaatan afar iyo labaatan shan iyo labaatan mujalad buu gaarayaa kitaab aad u weyn weyn marka kitaabkan cisaة culamaa uu yidhina wuxuu yidhi fahuwa min kitaabaati اlmualifi waa kitaabka uu musanifkeenna bakar abu sayd leeyahay ouna u ducaynay inuu ilahay u dhammaystiro oo u dalbay wuxuu marka sheekh bakar noo sheegay culummada dadka ahlucilmiga ahaa ee isaga ka horreeyey in ay qasiidadan oo uu leeyahay caliy bni cabdilcasiis aljurjaani inay ardayda ay bari jireen ay u laqini jireen oo u jireen قصيدة مركة مطلعها لو وجهدا بيتك أبوك الريوح أها يقولون, يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما أرى الناس من داناهم, من داناهم هان عنده أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما يعني بيت كان دبوك حجي ولو أن, ولو أن أهل العلم صانوه سكاسنكم معجني كما هو بيت كتضباد وي بيت كتضباد وي وحبا لنا أقول لحي وحا كهر بيت كان لبدا بيد أرى الناس لبدا بيت كسدحاد وحوي ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا مطمع قلت قد أرى ولكن النفس الحر تحت تحتمل الظمع ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم هل كاسو مركز وقل بيت كاسوية ساسولي ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان, فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما يعني قبية سلاسولية يعني رنتي قبية سحاسو بوريو كتابك البداية والنهاية وابن كثير أوليه يتكهل إنسان مجلد كوي تبنات هذه أتراد سوى كأركي قبية سحاسو يوم يقولون waxay leeyihiin yaquuluuna lii aniga waxay ii odhanayaan dadkii markay dadka aniga xalkayga fiiriyaan waa nin culamaa wey fiika inqibaadun waxaa dhexdaada ku sugan is-uruurin oo aad dadka iska uruurinayso oodan ummaddii aadan maaragtay dadkii madaxdii iyo khiyaartii madaxdii iyo akhniyadii iyo aadan raacraacaynin is-uruurin baan ku aragnaa bay dhexdaada ku sugantahay saas yilay wa inamaa ra'ow waxay arkeen markay saas leeyihiin asaa iska waran rajulan nin bay arkeen oo axjama ka joogsaday oo ka istaagay can mawdici dulli dulliga boosaskiisa inuu tago nin diiday oo ka joogsaday ayay arkeen marka macnaheedu waxa waaye maadaama nin caalima aan ahay diinkiina aan wado dadkuna cilmigii ay ugu og yihiin inaan meel dulliya aan tago yani maaragtay diidda aan diidayo daraaddeed ba waxay leeyihiin waa maaragtay waxaa kugu jiro dadka iska uruurinaysaayo ma dhexgashido madaxda uma tagtido dadka aqniyada ma raacdido saasay leeyihiin araa markaasuu dadkii ka hadlay araa waxaan arkaa oon ogahay wey araa bimacnaa aclamu wey waxaan ogahay annaasa dadka waxaan ku ogahay oon cilmi ahaan u leeyahay man daanaahum qofkii la xiriiro u dhowaado haana cindahum yani dadka qofka u dhowaado oo maaragtay saaxiibka la dhigtoo la socdaahi haana cindahum agtooda waa ku fududaada ihaano ku yeesha waa ihaanaystaan laakiin waman akramathu qofkii ay karaamayso cizatu nafsi nafta casiisnimadeeda iyo sharafteedana oo ayaga iska ilaaliyo ka gaabsado mawdicu dulli aanan teginna ukrima waa la karaameeyaa dadku way karaameynayaan weyaan marka qofkaas adiga markaad ummadda qofka aad maaragtay xoolaha leh aad daba orado oo isku dhadhajiso waxa waaye qof liitu kuu arkaya qof liituu kuu arkaya laakiin markaad tacafur samayso ka fogaato halkaa tagto waa ku karaamaynaya nin sharaf laho cizi laho sharaftiisa ilaashanaya inaad tahay ku arki weeyaan markaasuu yidhi walow anna ahla alcilmi dadka cilmiga leh oo ahlu cilmiga ihi hadday saanuuhu cilmiga ay ilaalin lahaayeen hadday cilmiga ilaalin lahaayeen saanahu cilmiguna waa ilaalin lahaa hadday cilmiga sharaftiisa meelaha aan munaasabka ahayn ayna la aadi lahayn cilmiga laftiisa dhowri lahaa oo wax badan ka joojin lahaa wey walow cadamuuhu haddii ay yacni maaragtay cilmiga ay weynayn lahaayeenna oo cilmiga ay yani ay ku weynayn lahaayeen fi nufuusi nafafyaalkooda dhexdeeda hadday ku weynayn lahaayeenna lacudima yani maaragtay yani waa la weynayn lahaa weeyaan yani lakaana cinda annaasi cadiiman cilmiga ayaa wuxuu noqon lahaa dadka agtooda mid ku weyn ayuu noqon lahaa weeyaan marka markaasuu yidhi walaakin ahaanuuhu cilmigii way ihaanayseen fahaana markaasuu cilmigii yani agtoodu markay meel aan munaasab ahayn tageen ayuu cilmigiina mid yani wadanasuuhu wadannasu wayna wasakheeyeen maxyaahu cilmiga wejigiisii ayay waxay ku wasakheeyeen bil atmaaci damac adduunyo damac ayay ku maaragtay ay wejigii cilmiga ku wasakheeyeen ay ku xumeeyeen xataa tajahama ilaa cilmigii oo dadka agtooda ku xumaado oo wax la karahsado oo noqdo tajahama aljahuuma markaad tidhaahdo bimacnaa waxa la yidhaahdaa ida istaqbalahu biwajhin kariihin qofka marka uu waji xun ku soo qaabilo yaa la yidhaahdaa yani maaragtay tajahama baa la yidhahdaa waji aan fiicnayn u kugu soo qaabila fulaanu tajaham ayaa la odhanaya marka cilmigii way ihaanaysteen markaasuu dadka agtoodii mahiin ka noqday wejigiisibay wasakheeyeenoo adduunyadoon iyo xoolo raadsi iyo madaxtinimadoon iyo wax lamida ayay ku waxeeyeen ilaa cilmigiiba dadka ay wajiga ka dadbaan marka qasiidadaas oo cisatu nafsi tusayso cisatu cilmi sharafta cilmiga uu leeyahay ayay culummada ardadooda u laqini jireen ay bari jireen si ayaguna markay ay ka fogaadaan waxyaalaha cilmiga wasakhaynayo ardaydoodana ay uga fogaato ay kaga dheeraadaan macnahaas weeye marka halka lacadama buu xarakeeyey lacadama wuxuu dacdii bidicda lahayd ee la xoojiyey kordhigeedii la cadama laakiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy hada dabdu fiihi nadar sida daahirkaa waxa weeye in maaragtay la yidhaahda buu yidhi walow cadamuuhu fi nufuusi la cudima dada in la hoos dhigo oo yani lakaana cinda annaasi caiima dadka agtooda buu cilmiga mid caiimo oo weyn ayuu ku noqon lahaa saa in la dabtiyaa fiican buu leeyahy siyaanat lcilmi cilmiga ilaalintiisii la ilaaliyo iyo dhowristiisii wax xun laga ilaaliyo ayuu qodobkaana musanifka noogu caqiday weya oo maalan wuxuu ka wadaa musanifka baabkani cilmiga dhowristiisa waxaa ka mid a ah, adiga haddii darajo aad hesho oo maalan waxaa lagaa dhigay mansab baa lagu siiyey qaadi baad noqotay xaakim baad tahay wasiir baa noqotay mufti baa lagaa dhigay wahaakada wixii la mid a markii waxaasoo dhan laguu dhiibo waxaad ogaataa buu ku leeyahay mansabkan aad gaartay waxaad ku gaartay oo ku gaarsiiye waa cilmiga haddaadan cilmiga aadan haysanin darajadan ma ad tagteen sidaa darteed waxaa lagaa rabaa buu ku leeyahay maadaama cilmigaa sababtiisa ilaahay kugu gaarsiiyey inaad cilmigii ilaaliso ooda sharafta ka qaadin yacnii ayaa maaragtay lagaa doonaya oo mansabkan aadan ilaalinin waa farqi soo ma jeed mansabkan aad gaartay aadan ilaalin ee cilmigii mansabkan aad ku soo gaartay inaad ilaalisaa lagaa rabo mansabka ilaashadiis waxaa dhici karta inuu ku ilaaliyo tamalluq been qishi khiyaano iyo fisqi iyo wax daran uu sameeyo balaayo dhan uu sameeyo mansabkaas oo ilaashada keliya laakiin lama rabe cilmigii ku keenay masabkan inaad ilaalisid baa la rabaa oo ku ah ilaalisid aad dhowrto saasuu u dhigaya wuxuu yidhi musanifka raximahullah idaa balaqta haddii aad gaarto mansiban jago iyo darajo noocay doonta ha noqotay haddiiba aad gaarto fatadakar xusuuso anna xabla alwasli ilayhi xariggaas mansabka ku gaarsiiyey ood ku gaartay inuu yahay طلبك للعلم doonistaada cilmiga aad dalbaysay oo markaadii hore aad cilmigii soo dalabtay oo aad cilmigii baratay baad darajadan ku gaartay xariga ku soo gaarsiiyey oo halkaa darajada ku keenay waa kaa weeyaan dalabuka lilcilmi cilmiga barashadiisii aad baranaysay iyo doonistiisii weeyaan markaasuu yidhi fabifadli illaahi allah fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa uma intaa kadibna bisababi cilmika cilmigan aad soo baratay sababtii yaad balagta maa balagta min wilaayatin fi اtacliimi aw اlfutya aw اlqadaa'i baad balagta ku gaartay maa balagta wixii aad gaartoo darajo ah min wilaayatin madaxtinimo ah hadday tahay madaxtinimada fi tacliimi tacliimtii waa madax lagaaga dhigay aw ilfutya dadka u fatwatood u jawaabta mufti baa lagaa dhigay aw ilqadaa'i xukun baa iyo wixii la mid ah darajaba haddii aad gaartay waxaad ku gaartay bifadli illaahi uma bisababi cilmika weyaan sababtiis ayaad ku gaartay wailaa haddaa jaahiltahay laguma soo wateen soomaha masabka laguma dhiibeen waxa cilmiga aad soo baratay baa darajada lagugu siiye weyaan naxu waa ka marka faacti sii alcilma cilmigii qadrahu sharaftiisa sii qadarkii ou lahaa sharafkii ou lahaa waxadahu nasiibkiisii oo ku lahaa cilmigaasi min alcamal bihi ku dhaqanka cilmiga lagu dhaqmo oo lagu camal falaahi nasiibka oo ku lahaa nasiib iyo wa insaalihi wa min insaalihi dejintiisii cilmiga aad dejiso mansilatahu darajadiisa aad dejiso meeshii cilmigaan ou lahaa inaad dhigtid oodan ka hoos marinin oosan yani dulli iyo wax lamida aadan sababin arintaas siibuu ku leeyahay cilmiga darajadiisii sharaftiisii gaarsiin waxdan iska maslaka man dad meeshii ay qaadeen wadadoodii iska ilaali laa yarjuuna aanan baqaynin lilaahi alle waqaaran weynin aan uga baqaynin ama laa yarjuuna aan rajaynaynin lilaahi alle waqaaran liajli waqaarin weynin oo weyn yahay dartii aanan raxmadiisii iyo khayrkiisa u rajaynaynin lanna rajaha bimacna arajaa oo bimacna amaca oo bimacna alkhawf labadaba wuu cadadaan ilaahay ka cabsanaynin iyo kuwa ilaahay aan tamcaynin labadaba waa lagu fasiri karaa weya dadkaas dariiqi ay mareen iska ilaali dadkaas waa kuwe aladiina yajcaluuna alasaasa xifda almansibi aladiina dadkii weeye kuwa iska ilaalinayso yajcaluuna yeelayo alasaasa aasaaska shay walbaba ka dhigayo xifda almansibi darajadan marba haddaad soo gaartay jagadan aad ilaalinteeda mansibka ilaalintiisa bas asaasku uu yahay yacni marba hadduu mansabkaa gaarayba soo ku ilaashan lahaa ayuu ku fakarayaa bas maqsad kale u leeyahay malaha jagadaan sidaan lagaaga qaadin waa inuu marka ilaaladeedii u galaa weeyaan marka kaasoo kale ha noqonin waa dadkaas waa dadaan rabbi ka baqaynine ama allah aanan rajaynaynine dariiqadii ay mareen iyo waddadoodii ha marin fayathuuna way laabayaan alsinatahum carabiyadoodii ay can qowli lxaqi xaqa ku hadalkiisii oraanshihiisii ay odhan lahaayeen ayay ka laaban ayagoo arkayo baatil agtooda lagu samaynayo baysan ka hadlayin calashan waa madaxoga macruuf iyo yani khayrkii oo dadku ay ka maran yihiin yuusan u sheegaynin xaqiibuusan u caddaynaynin maxaa yeelay hadduu xaqaan caddeeyo waxaan sheego waxaa dhici karta jagada in lagaa qaado haddii munkarkan aad reebto in jagada lagaa qaado marka muxuu ilaalinaya jagadii iyo mansabkii buu ilaalinaya ma ilaalinaya cilmiga cilmiga oo mansabka ku soo gaaray ma ilaalinayo weli wuu sii wadaa sheikha raximahullah wayaxmiluhum dadkii wuxuu ku xambaarayaa يعني وحو كحنبار يا منصب حب الولايه ويحملهم وحو كحنبار حب xubada faacilkii xamaluhu ah weeyaan madaxtinimada jacaylkeeda ayaa wuxuu ku xambaarayaa cala almujaaraati yani almujaaraatu maca annaas dadka iskala soco kun kama annaas in axsanuu fa axsan wain asaauu fakun macahum hadday xumaadaanna iskala dabaala hadday fiicnaadaanna kula jir wahaakada mujaaraadka saasaa la yidhahdaa yani markaa tiraa jaaraahu mujaaraatan yani waxaa loo jeedaa idaa mashaa macahu hadduu dadka la socdo oo xadbase yihiin kun kama kaana annaasu siday dadku noqdaan la noqo saasoo kale yaa waxay ku xambaartay jacaylkii mansabkaa ilaaladiisa uu ilaalinayay ayaa mujaaraadkan ku xambaartay laa ya'muru bilmacruufi walaa yanhaa can munkarin waana caalim oo cilmi buu garanaya arrintaas weeyaan taasoo kale marka dadkaas waa dadkaan rabbi ka baqaynine maxaa laga rabaa marka falzam laazim rahimaka allah allah ku naxariiste yani ardayahu talib alilm gaa almuhafadata ilalin ala qiimatika qiimahaada aad ilaaliso qiimaha adiga aad leedahay dadnimadaada inaad ilaaliso taa laazim maxaa ku ilaalinaysaa بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحفظ دينك دينك هذا أود إلالسه وعلمك علمك أد إلالسه وشرف نفسك نفت هذا شرفته أد إلالسه نفت هذا يعني ما رأيتي قيم كقيمة نفت هذا كقيمة قيمة الأسئلة حال نفت حي قيمة كل هذا هي انت قفك الدين كيس إلالنا انت علمك يس حرمة أوليه إلالنا انت شرفتي سئيه dadnimadiisa uu ilaalinayo ayuu qofku qiimo leeyahay weeyaan laakiin marka qofku diintiisa ka tago hebel diinkiisu gataa laleeya kuwa aad u tamaluqayso ee madaxda ah inaadan diin lahayn bay ku ogaanayaan inaadan diin lahayn kuwa madaxda ah ama mansabka dartiis aad yani ku geeyey ilaalida aad ilaalinayso inaadan qiimo lahayn oodan diinba shaqo ku lahayn ku garanayaan agtooda xataa mihiina ka noqonaysa qofaan ihaano lahayn ka noqon weeyaan maxaad marka intaasoo dhan diinkaada iyo cilmigaaga iyo naftaada sharafteeda aad ku ilaalinaysaa bixikmatin xikmo inaad adeegsato iyo wadiraayatin fahmi oo aad maarata ilaahay ku siiyey waxgarad garasho iyo wa xusni siyaasatin maamulka oo dadka la maamulo wanaageeda ayaad ku ilaalinaysaa xusni siyaasa asiyaasa waxaa la yidhaahdaa waa waa maamulkaa loo jeeda siyaasada waa taas weya xusni siyaasa yani siyaasada oo aad maaragtay wanaageeda aad wanaajiso dadka cadaalad u samayso adoo xikmadii aan ka tegaynin dadka wadcigoodii fahmayo waxa meesha ku munaasaba meesha waxa munaasab u ahayn kelimada maanta haboon kelimadaanan haboonayn yani sidaas likulli maqaamin maqaal adoo isticmaalaya meel walbaba sida ay tahay waxa ku munaasabsan aad ula hadlayso yaad ku ilaalinaysaa diintaadii iyo maaragtay qiimahaada iyo aad ku ilaalinaysaa markaasuu rixtadi illaah yaxfadka احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة احفظ الله الله حفظي يحفظك وكحفظني هكو حفظيه markaad adiga rabbiga xifdiso allah baa ku ilaalino ku xifdini yaani ihfaz allah allah xifdi fi rakhaa'i waqtiga barwaaqada aad joogto oo nacmaysan tahay yahfadka fi shidda wuxuu ku xifdinaya marka dhibaatada ay jirto ayuu ku ilaalin marka halkan احفظ الله يحفظك وحديث ابن عباس واذكر الانسان عبد الله بن عباس او نبي كيري يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاه يعني تاسي marka qaybta hore ihfad illah yahfadka sahwi laakiin qaybta dama haduu xadiidka ula jeedo oo xadiidkii nabiga uu ishaarayo ihfad illah fi ar-rakhaa'i ma ahay ta'arraf ila allah fi ar-rakhaa'i wa xadiidka lafdigiisu ah sida sheekh ibn Uthaymeen uu baraarujinay laftiisa taaruf ila Allah alla aqoonso fir rahay marka barwaaqada ku jirto marka caafimaadka qabto ilaahay xusuuso marka xoolaha aad haysato oo nacmaysan tahay Allah xusuuso yaani markii aad madaxtinimada haysatid iyo jaah aad haysatid Allah xusuuso markaas oo kale marka shidada ku jirto iyo Allahna ku nusreynaya marka macrifada ilaahay subhanahu wa ta'ala oo garanayo adoomada ilaahay dhan uu yaqaana wana garanayaaye macrifadan yacrifka fi shidda la leeyahay yacrifka fi shiddati la leeyahay waa macrifa khaas ah macrifa khaas ah ayuu adoonkiisa ilaahay si gooniya ayuu u maaratay ayuu u garanayaa weeyaan saasaa loo jeedaa marka arintaas waxa weeye markaad ilaahay xuduudiisii aad xifdiso ixfad illaahi loo jeedaa xuduuda allah soo higimaheedii inaadan tallaabin xad naloo dhigay soomaa maaha waxaa ha samaynina waxaa ha samaynina waxaa samaynina nali waa soo higin wey inaan tallaabno lama doonayo waxaa sameeya waxaa sameeya baa lihi awaamir jirto inaan ilaalinno weeye in awaamirtii iyo nawaahidii qofka uu la yimaado waxyaalaha oo allah kugu xifdinaya bay ka mid tahay marka xuduuda ilaahay xifdisana rabbi waa ku xifdinaya والحافظون لحدود الله يا رب ليه سبحانه وتعالى تذكر مركو التائبون العابدون الحامدون في سورة التوبة والحافظون لحدود الله كو حدود إله إلالية أنكو حد الدين ولو جيده فلا ينتهكونها بفعل محرم بفعل محرم بفعل محرم ولا يضيعونها بترك واجب يعني حدود الله waxa weeye ficil muxaramana lama yimaadaan oo laga xarimay shay waajib oo saaranna kama tagaan way la yimaadaan way sameeyaan way marka waxa la rabaa siyaanada cilmiga waxa weeye mansabka inaad cilmiga ilaaliso yaa ka horeeyo inaad cilmigaada ilaaliso maxaa yeelay wixii aad mansabkaama ku gaarto waa asagii marka shayga asalka ahaa inaad asal ka dhigto eh, oo asaas ka dhigatee shayga taari ah oo gadaal ka yimid ina asaas ka dhigto asalkiina ah ihmaaliso waa aqli xumo weeyaan waa aqli xumo waana waxa keenayo xub dunya adun jacaylka waxa keenay kamitaay وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس هذا الكيبو درسع هذا الكيبو رسع وحوليه مصنفك وإن أصبحت هدي آد أهاتو قفيه هذا منصبك اللي سيه أو من طالب العلم يو عاطلا متكاون وكمرا هدي آد نقطه من قلادة الولاية مسؤوليتي يعني مدحتنمدي مسؤوليتي متكمرا هدي آد نقطه قلادة هذا بمعنى الولاية بمعنى مسؤولية بالوجيه قلادة أصل كذا وحل هذا وكوش الحرتوية لقنت وحل وحرته marka yani qofka madax laga dhigo waa qof madax wax loo geliyey oo kale wuu ka dhigaya marka haddii aad ka marnaato luquntaada iyo qoortaadu ay ka marnaato mansabkii weeyaan lanna caailada waxaa la asalka gabadha waxaa la yidhahdaa markaysan qoorteeda dahab iyo silsilad iyo kuul iyo waxba aysan ku jirin qaawan tahay yaa la imra'atun caaila haweeney qoorteedu ay qaawan tahay waxba lahayn waxba aysan qoorteeda ku jirin baa leeyahay marka hadii qoortaadu ay madaxtinimo aad ka qaawan tahay weey loo jeeda qooda madaxtinimo haysanin oo laga qaado weey wahada sabiiluka wa wadadaada tani walaw bacda xiin mudaba gadaasheed baha ahaatee ilaa maanta madax madaxtinimadan weliga ma haysanin maya hadaana bal laga qaadin adoo joogaaba laga qaadi karaaba waa laga wareejin madaxtinimadii waa laga qaadi haddaan lagaa qaadinna waad ka dhiman maba joogaysidba adaaba ka tegayaba marka mar haddiiba lagaa qaado ku yidhi falaa ba'sa marka wax dhiba ma baas ma fa innahu maxaa yeelay mansabkaa qaaday oo aadan haynin waa caslu maxmadatin ammaan oo yani casilaad oo ammaana ka qaadis lagaa qaaday oo maaragtay ammaanaho wanaagsan wey laa caslu madamatin cay ka qaadisteed oo mansabka laga qaaday ma aha waman qasatin nusqaanna ma aha yani mid liidnimo lagaaga qaaday iyo naaqisnimo macnaheedu ma aha mar haddii lagaa qaaday mansabkani waxaa lagaaga qaaday yani ha noqoto caslu maxmeda wuxuu u jeedaa maadaama mansabkii uusan agtaada aasaas ka ahayn ee cilmiga aad ilaalinaysay haddii mansabkaas asalkaada uu aasaas adiga kuu yahay waa laga qaadi markay noqoto Soomaa marka haddii adiga oon asaas ka dhigin lagaa qaado oo wax dhibo oo aanan jirin asligaasi dhib ha u arkin maxaa yeelay qof waajibkiisa gutay oo laga qaaday u tahay sida markaa dhibatada aad uga tegayso ee mid madama ma aha cay ma aha ee ceeb ma aha nusqaanna ma aha weeyaan walidaalika sheekh ibn uthaymeen markuu fasirayo meesha markuu fasirayo hada ayضa laysa calaa cumuumihi buu leeyahay hadalka laftiisa sida uu caamka u yahay cumuum uu u yahay ma aha isaga sidaa loo wada qaadan maayo maxaa yeele dadka waxaa ka mida buu leeyahay qof markii mansabka laga qaado mansabkiisu uu yahay caslu maxmada caslu maxmada wacisa uu yahay ka qaadis mansabka laga qaaday yani maaragtay isaga laakiin dadka waxaa ka mida buu leeyahay wa min annaasi man yucsal dadka waxaa ka mida dad laga qaado madaxtinimadii laga casilo liannahu qad tabayana annahu laysa ahlan lilwilaayati waxaa caddaatay inuusan ahal u ahayn madaxtinimadan saas darteeda looga qaaday kaasoo kale casligiisu waa caslu madamma kaasuu noqonaya iyo caslu manqasaha nusqaanta iyo ceebta qof aanan mansab uusan u qalmin mansab loo dhiibay oo haddana laga cajilay kaasuu noqonaya laakiin qofka u qalmay ee ahalka u ahaa oo haddana waajibkiisii guutay ka qaadista laga qaadaayo caslu madamba lama yidhaahdo weyaan marka marba haddiiba aad madaxtinimada mar kastaba aad weynayso dhaqan fiican kula dhaqan waa hadal aad u qiimo badan laanna waxaa arkaysaa sida hadda uu qaybta dambe noo keeni doono musanifka dhaqanka caadaadka bani aadamku ka warramayo dadka qaar si insaan caadi uu yahay oo dadka ula joogo oo la dhaqmayo markii darajo yar la siiyo dadkii maba yaqaan dadkii wixii aqribana ma yaqaan asdiqa ma yaqaan ixtiraam iyo qiimo ma laha mansabkaas la weyn ummadada albaabada ka xiranaya ummadda inuu ka sareeyo waa istaa mar doo mansab gaaro bari markii laga qaado yaani hadduu ma uusan fakirin ninkaas mansabkan dawlad ba iskale yani nidaam baa iskale waa lagaa qaadi kara xataa kuma fakerayo markuu dadka dadka uu goynayo kuma fakerayo barri markii laga qaado dadka qaarkii mansabku markuu waayo yo u soo noqonaya ila dadka waa gooyeen ummaddii o dhanba maaragtay yani ma miduu dhibo iyo miduu xiro iyo miduu karbaasho iyo miduu cayriye buu ka dhigay iyo miduu ihaanaysto iyo dadka u galay barri markii laga qaado asagoo daliila buu meelaha marmaraya eber manabka inuusan kula weynaanin insaan caadiga inaa noqoto shiku masaladaasu ka hadlaya caadatulnaasna saasay u badan tahay weya wuxuu yidhi wa min alcajiibi waxyaalaha la yaab kale anna bacda man dadka qaarkii xurima laga xarimay oo laga manciyey qasdan kabiiran min atawfiiqi qasad weyn nasiib weyn iyo qayb weyn oo tawfiiqda ka mida ah khayrkoo la waafajiye loo dadkaas qaar kamidii laa yakuunu cindahu aliltizaamu walinaabatu walrujuucu ila allahi ila bacda taqaacudi yani laa yakuunu ma ahaado cindahu agtiisa aliltizaamu yani inuu diinkii laasimo ou ku dhaqmo ou qaato aqbalo iyo walinaabatu noqosho oo u laabto ilallaahi oo u noqdo warujuucu noqod oo ilallaahi oo noqdaay maba ahaanayso la heli maayo ilaa bacda taqaacudi marka shaqada laga fariisiyay dabadeed weeye waxa laga yaabaa intuu masabka haysto ilaahay ma yaqaan bani aadam iska badaaf dadka qaar kood ilaahay ma yaqaan masabka markuu haysto ma bay yaqaan ilaahay soo noqon maayo tooba la imaan maayo ilaahay yaani ma aragtay ee rujuu ila allah ma sameeyo wuxuu ku dhex jiraa fisqigii wuxuu ku dhex jiraa ma aragtay kufrigii wuxuu ku dhex jiraa macaasidii iyo dhex dabaalanay intuu masabka haysto laakiin markii mansabka laga qaado oo xaalad taqaacud uu gaaro shaqada laga fariisiyo markaasuu yani markaasuu miirsanaya miirka usoo noqonaya markaasaa laga yaaba inuu tooba keeno inuu tooba keenay badan tahay saasaa laga yaaba marka hadda toobadiisu waa ilaahay waa aqbali laakiin intii la rabay mansabka ummadda uu u hayay mujtamaca inuu wax taro la doonayay nafcigiisa dadna ma gaarina fisqi mujuun iyo tarafuu ku dhex jiray iyo xumaanoo dhan buu dhex taagnaa weya marka waxa weeye wa min alcajiibi waxyaalaha la yaabkale waxaa ka mid ah ana man xurima dadka qaar laga xarimay qasdan kabiiran in weyn oo nasiib weyn oo min atawfiiqi khayrka oo la waafajiyicihi yacni loo diidoo laga manciyey in badan oo ka mida ah qaarkood qaar ka mid yakuunu ma ahaado cindahu aliltisaamu ku dhaqanka diinta lagu dhaqmo markuu masab helo waana kibrayaa waa ka tegaya macaasida u dhex dabaalanaya walinaabatu iyo walrujuucu ila allahi noqosho ilaahay loo laabto uma ahaanayo agtiisa ilaa bacda taqaacudi markii laga fariisiyo shaqada oo laga joojiyo dabadeed mooye fahaadaa midkaas wain kaanat towbatuhu sharciya towbadiisa markaa dambe ilaahay uu soo noqdo markii shaqada laga cayriyo dabadeed markuu soo noqdo towbadiisuba xataa mid sharciya diinahu isaga diinkiisa iyo wa diina alcajaa'izi habraha cajuusooyinka ah diintoodu waa sawaa mid siman weeyaan yacni wuxuu u jeedaa wax ou diinkiisii ou ummad naftiisana kuma anficin ummad ou anfacayna lama arko markuu duqoobo islaamtu markay duqowdo waa yeelka ma nafci bay leeda waxmay dad may tari waxay wax taraysa male asaguna markaasoo kale marka uu toobada la yimaado wax nafci uu leeyahay lama arko waqtigu nafciga lahaa waxba ma tarin dadkiiba saas uu jeeda id maxaa yeelay laa yatacaddaa nafcuhu wax tarkiisu ma uunan tallaabin oo uma gudbin ummadii kale ma uusan gaarin amaa waqta wilaayatihi markuu madaxda ahaa waqtigeedii wilaayadiisa markuu madaxda ahaa waqtiga uu madaxda ahaa xaala alxaajati baahida waqtigeedii isaga loo baahnaa ay loogu baahnaa xaal alxaajati ilaa tacadii nafcihi wax tarkiisa gudbidiisaoo mujtamaca ou gaaro wakhtigii loo baahnaa fatajidhu waxaad helaysaa wakhtiga nafcigiisa loo baahnaayo inuu wax taro ummadii mujtamaci wax taro la doonayo diinan wa dunyan inuu anfaca la doonayo baad fatajidhu heli min acdam annaasi dadka midka ugu weyninka badan fujuuran xagga faajirnimada wa dararan xagga dhibka ummadda la aw baarid alqalbi ama mid qalbigiisu uu dansan yahay yani maaragtay qabow yahay oo aanan yani ka danqanaynin munkarka iyo iyo xumida aan ka danqanaynin ayaad helaysaa buu leeyahy weliba ah akhrasa lisaani carabkiisu mid uu laya mid carab la yani afla can alxaqi yani can qowli alxaqi xaqa sheegitaankiisa mid فنعوذ بالله إله بان كما قلنا من الخذلان هو جن يليدش دلي أن إله كما قلنا ودلي ninka markuu awood lahaa mansabka uu haystay ee qaniimada uu haystay madaxtinimada uu hayay khayrkii ka aamusay in xaq dadka u sheegi jiray oo macruufka iyo munkarka aanan inkireynin bal fujuurka ku dhex jiray umadana yaani dararkiisa dhibkiisa gaari jiray markii laga qaado mansabkaas kabacdi uu u noqdaahi yani waxa weeyaan asagu waxtarkiisa diinkiisu waa waa diinulcajaa'is oo kale uu la mid yihi uu leeyahay wax macnaaha uu leeyahay lama arka buu odhanaya waxtar male waa saasuu u jeedaa wey marka waxaa la rabaa qofka ilaahay markuu wax siiyo mansab iyo wax walba waa lagugu imtixaani xoolaha la mid ah markii ilaahay ku siiyo darajo ilaahay ku siiyo mujtamaca inaad tartaa la rabaa muslimka wax tarto inaad ducafada u kaalmayso inaad dadka aqribada u kaalmayso in shartaada laga badbaado in khayrka fidintiisa uu qofku u istaago arrimahaasoo dhan ayaa qofka laga dooni wey shiikhu marka arrimahaasu ka hadlayaa wey almudaaraatu lilmudaahana cunwaankan wuxuu u dhigay yani laba sifo oo iska soo horjeedo oo midna ay wanaagsan tahay tahay ayuu ku barayaa midda xun inaad iska ilaaliso tan wanaagsanna aad la timaado mawduucaas buu meesha lagu barayaro almudaaraatu mudaaraadka waxaa la yidhahdaa af soomaali hadda bidabti ah yani mudaaraad ma garanayo waa dabacsanaan taasoo kale ogta inuu qofku dabco uusan diinkiisa ka dabcin laakiin uu xikmo adeegsado mudaahanadana waxa weeye qof waxa uu uu daahirsanayo khilaafsan yani wax qalbigiisa ku jira wuxuu daahirinaya iskhilaafsan yihiin marka mudaaraadka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa liajli xifdi diin diinkaada inaad ilaashata darteed yaad mudaaraad u samaynaysaa waa mudaaraad baa u samaynaysaa mudaahanadana waxa weeye waad waxaad mudaahana u dabcaysaa liajli xifdi dunya adduunye inaad xifdiso ood gaarto liajli nayl dunya adduun inaad gaarto darteedaad u samaynaysa hadda sheekh ibnu cuthaymiin oo kale mudaaraadka iyo mudaahanada wuu tacriifinaya mudaaraadka waxaa la yidhaahdaa buu yidhi ana almudaaraata yuraadu biha waxaa loola jeedaa alislaaxa wax inaad ku hagaajiso shaygan aad leedahay yaad wax ku hagaajinaysaa laakiin calaa wajhi lxikmati watadaruji fi lumuuri laakiin waxaad maaragtay aad shayga u hagaajinaysaa weji ay xikmo ku jirto iyo tartiib tartiib arrimaha aadan hal mar ku wada furaynin hal mar inaadan ku wada furine aad u tartiibis tadriija la yidhaha tadaruj aad maaragtay saasoo kale u samaysan wey amaa mudaahanada wuxuu leeyahay yani waxaa la yidhaahdaa fa inahaa almuwaafaqatu muwafaqatu wa muwafaqa liha wafaqid ولهذا جاءت بلفظ الدهن سيده درتيده waxay ku timid lafdiga duhni la yiraahdo bay ku timid لان الدهن يسهل الامور يعني الشيء markii la subko subaka shayga markaa subko jirka markii la subco la subko waa dabca shaygi la qooyo wuu dabca taas oo kala weeye marka macnaheedu mudaara mudaahanada waxa la yiraahdaa in insaanka yacnii wax aanan maslaxad adduun iyo aakhare ugu jirin oo ku halaagsamaya adoo u jeedo inaa ugu madax salaan taasoo kale wey qofkii aad oo ujeedda wuu halaagsamaya khataruu ku jira fisqibuu ku jira haa waa fiican tahay baadii ninbaa hadda kahor wuxuu yidhi wuxuu yidhi nin wuxuu arkay wax walba iska sheegaayo wax walba ilaah alla ka cabsi aysan ku jirin wax kastoo sheegi waa hadlaa ilahayna kama baqaayo marka mid xoogaa cilmi laha ag joogo markaasaa nacam uu leeyahay haa waa runtaa wey waa runtaa wey wax alle wuxuu samayna waa runtaa buu u leh hadhow nin kala arko yidhi wareedhe ah, ninkaa inaa halaagtiso uga jeedido yidhi nacamta waxa ugu hayso ma ninkaan runta u sheegtido tidaan yacni maaragtay ma ilaahay ka baktiraan runta ma u sheegti intaa u nacamleynayso markaasuu yidhi ka faa'iido mal kulaha soomaada maqal kulaha ila ra'aytum dalan fa adilluhu ma maqashi kulaha <laughs> mid dhunsan hada arta si dhumiya alayna kulaha la si dhunsho marka yaani waxa soo kale taas u jeeda marka lama rabee qofkan mudahanaha ku sameeyay baatil markuu ku jiro u cadeeyo laakiin ala sabiil xikmu u cadeeyo mudaaraadkan waxa waaye naftaada khatar ku jirto ama ninkan baad maaragtay eh, shaab wax ugu sheegto adiga inaad diintaada ilaashada darteed haddii aad si toos uga hortagto waxaa imaan karta ninkaa awood badana dhib inuu kuu keeno marka warwareeji inaad warwareejiso ood xeelaysato ayaa loo jeeda sidaas u jeeda marka eh, wuxuu yidhi almudaahanatu mudaahanada waa sifada xun waa qofka oo xumadii asagoo ku jiro aad ku daysood ugu madax salaaxda baa loo jeeda khuluqun dabci weeye munxatun ee hooseeyo liito waa dabeecad xun wey oo liidato wey ama almudaaraatu laakiin mudaaraadka waxa la yidhaahdo fala yani falaysat khuluqan munxata ma ahan yani maaragtay dabeecad xun oo liidata ma aha mudaaraadka oo ah qofka ugu jilcanaato ood maaragtay yani shartiisa iska ilaaliso saasoo kale dabeecad xun ma aha marka labadoodu waa iska soo horjeedaan way laakiin wuxuu ku yiri la takhlid baynahuma ha isku khaldin ha isku dhaxdarin mudaaraad iyo mudahanada yeesan mid ku noqonin oo adoo la mudaaraad ban sameeynaya saasoo kala maarta oo marka fataxmiraka ay kugu xambaarto marka dabadooda isku darto al dadkii oo baadilka loogu madax salaaxay ay maarta kugu xambaarto inay ku gaarsiiso ilaa xadaari nifaaqi munaafiqnimada teeda muuqato mujaaharatan jahrina ay kugu gaarsiiso cadaan ay kugu gaarsiiso marka xadaarka ilaa xadaari xadaari waxaa la yidhaahdaa markaad kitaabka lisaan carabka ibnu manduur uu leeyahay markaad kelimadda xadaari ka raajiciso wuxuu ka soo guurinaya laba nin ibnu sayidihiina wuu ka soo raraa oo ah wuxuu kaloo ka soo raraa al-azhari oo asagana abu camr ibn al-calaa ka soo guurinaya xadaari waxaa la yidhaahdaa ismu kowkabi ismu kowkab baa la xidig xidigaha ka magac uu leeyahay xadaari la oo waxaa la yidhi ibnu markuu qeexayo wuxuu leeyahay huwa najmun yatlucu qabla suhaylin fatadunna annaasu annahu suhaylu waa xidig oo soo baxo xidiga sufayl la yidhaahdo suhayl kolle waxa uu loo yaqaano manabaanka salaasul xidiga soo baxo bakaalka soomaalidu tiraahdo oo aad u feeyo aad u ifayo kaas hortiibuu soo baxaa yacni waxa soo baxaya xadaarigaa soo baxaya intuusan xidigaa bakaalka la yidhahdo soo bixin buu ka soo baxaa iska soo horbaxaa markaasay dadka waxay u malaynayaan inuu sufaylkii yahay oo bakaalkii uu yahay loo malaynay macnahaas uu ku sheegi laakiin azhari sida uu ka soo guurinayo al-azhari abu amr ibn al-ala wuxuu leeyahay yuqaalu tala'a habari wal wazn xidiga habari la yiraahdo iyo xidiga wazn la yiraahdo baa soo baxay wahuma kawkabani yatlu'ani qabla suhayl wa laba xidig oo xidiga suhayl la yiraahdo bakaalka ah hortii soo baxo fa idha tala'a midkood haduu soo baxo una anahu suhaylun suhayla loo malaynaya marka macnaha waxa weeye mudaahanadii ayaa waxay kugu xambaaraysaa ilaa xadaari nifaaqi munaafiqnimada xidigeedii oo kale mujaharatan si cadaan ah soo xidigu markuu soo baxo xadaari la yidhaha soo iftiin ma laho ma muuqdo marka munaafiqnimadaadiiya bannaanka u soo baxay markaa mudaahana samayso weeyaan saas ujeeda wuxuu uga shabaaya xagga duhuurka iyo maaragtay eh, waadixnimada ay kaga kaga shabaaya way wal mudahanatu mudahanaduna hiya mudahanada waxa la yiraahdaa allati tiway tamassudiinaka diinkaada taabanayso mudahanadu diintaada taaban marka mudahana la timaado munaafiqnimay ku gaarsiin munaafiqnimay ku gaarsiinaysa weeyaan marka iska ilaali mudahanada laakiin mudaaraad samee qofka ashartiisa ka baqayso kale qofka shartiisa aad ah ka baqayso wajiga u cadeey oo u dhool cadee laba diintaadi iyo maarta shartiisa ka gabanay diinkaada ilaashanay xadiidkii waa ogtihiin oo sheikhuna muxaqiqa uu noo qoray xadiidkii imaam al-bukhari muslim labadaba ay wariyeen xadiidu umm al-mu'miniin aisha radiyallahu anha xadiidu umm al-mu'miniin aisha radiyallahu anha waxay tiri sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi rajulin nin waxaan maqlay nabiga waxaan maqlay nin arintiisa ka hadlay oranaya biisa ibnu cashiira yani ibn cashiira dadka qaraabada ninka kiisi xumaa wey mid waa xumaaday kaasaa xumaaday ninbuu ku leeyahay nabigaa yiri ninkiibaa nabiga u yimid marka ninkii uu nabiga inuu ku sheegay nin xun inuu yahay ku tilmaamay ayaa falamaa dakhala alaana lahu lqawla markuu nabigu u soo galay nabiga weji bashaashnimaduu ku qaabilay hadalka u dabciyey markii horena wuxuu lahaa bi'sa ibnu al-ashira ama bi'sa akhu al-ashira waa ilaahay marka markuu u yimid buu alaana lahu al-qawl nabiga hadalku u dabciye markaas Aisha waan weydiiyay tiriya rasuulullah qultu la qulta lahu alladhi qulta ninka markii hore wixii aad tiri baad ku tiriyo bi'sa ibnu ibnu al-ashira baad ku tiri thumma alanta lahu al-qawla haddana hadalkii baad u dabcisay waa sidee bay weydiisay haddaa in hadal adag aad kula hadlaysa isagoon ku maqlaynin haddana sidaasaad ku tiriya bal ka warran faqaala lahaa sal allahu calay wasalam caaisha nabigu wuxuu ku yidhi caaisha ina shara annaasi mansilatan yowma alqiyaama man wadacahu aw tarakahu annaasu ittiqaa'a shari ittiqaa'a fuxshi dadka ilaahay agtii yowma alqiyaama waxaa ugu shar badan ugu dhib badan dadka waxa ay ummaddu ka tagto qofka ay ka tagto سولسك إلى لنا مركوا لي شريره شركي سنسك إلى لنا يوي ولذلك إمام البخاري أو باب أولكتي باب المدارات مع الناس ayuu baab ka dhigay markaasuu afarkii abu darda ayuu keenay xadiidkii inna lanukashiru fi wujuhi aqwamin wa in qulubana la tal'anuhum dadkan ahlu sharta ah si shartooda iskaga ilaalino wejiyadaan markaan joognaan si bashaasinimo leh aanu ku qaabilaynaa waina quluubanaa la talcanuhu ayadoo aan qalbiga ka lacladayno shartooda aan lacabnaayo yaa haddana wejiga u bashaasnimo u samaynayna marka mudaaraadka noocaasoo kalea la yidhahdaa shartii sharta aad iska ilaalinayso diinkaadana aad ilaashanayso ama mudaahanadu waxa weye dadkii oo xumaantii loogu madax salaaxo lagu fiiriyo waa fiican tahay lagu yidhaahdo weeyaan هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى